darteed maamulka islaamiga iyo imaamka idan la-aantiisa magaalada gudaheeda meel banaan laysama qabsan karo cinda shaaficiyati qowlan waaxida magaalada hareeraheeda ku xeeranaya darfaheeda ahna qofku iskama qabsan karo laakiin magaalada hadaad ka fogaato waad iska qabsan kartaa yihahdeen meeshaad iska qabsateen lagaaga horeynin adaa iskale magaalada ka fogaanshaheedii iyo dhowaanshaheedii maxaa lagu xadaynayaa de waagii hore waxay dhaheen sidii jumcadaan dhahaynaayo jumcadu cala alqariibi bay ku waajibtaa laa cala albaciidi xaddu lfaasil bayna alqariib walbaciid maxay tahay waxay dhaheen fii waqti huduuyin waqti la degan yahay ba magaalada darafkeeda la istaagi nin dhawaq dheer baa qaylo ku dhufan inta laga maqla magaaladay u dhowdahay bay yihahdeen waa magaalada ararteedii waa meeshii laga xaaba guranayey waa meeshii qofkii waxoogay xaajada u yarbaxayey waa meeshii lagu soo hawa qaadanaya lagu daqaqamayey dadkanaad ka xirta dawladda idan la-aanta lama ogola yihahdeen midna waa meelo cibaado loogu baahan yahay waxay yidhahdeen mina iyo musdalifa iyo carafo lama yeelan karo dawladda ma bixin karto sababtoo adaa-ulmanaasig ah baa dadkii lagu ciriiryi saas darteed waxay dhaheen imaam shaaficiyada iyo xanaabiladu imaamna ma bixin karo qofkuna iskama qabsan karo meelaha wuquufkii carafa iyo mabiidkii mine iyo musdelifiya dadku ugu baahan yihiin sababtoo ah dadkii cibaadadii maqaamkan ay ku gudan lahaayeen wa kullu carafata mowqifun wey meel kasta inay istaagaan bay xaqu leeyihin haddaa adigu gidaar ka dhisatae guri ka dhisato xaqiina istaaga lahaayeen ee nasan sharcan ay u lahaayeen ba adigu xelatay waqaftuhaa hunaa wa minan kulluhaa mowqifun musdelifoo dhan waa la baryi karaa bay nusuustu sheegtay macnaheedu jamiicu mina wa musdelifa wa carafa waa la istaagi karaa waana la baryi karaa adu xaq mau leedahay xaqii sharcigee sidaasii qayb ka xirata maya walidaalika binaan calaa haada qusuurta boqortooyadu ay ka dhisteen dhisasho xaaraana wey xaq muslimiintii milkii ka dhaxeeyey bay keligood ixtikaareen oo ixtijaareen dadkiina intay silgyo iyo waardiyo samaysteen bay diiq makaankii kaga dhigeen keliya waxaa la ogol yahay bay dhaheen wixii masaalix caama lagu qabanayo meel caafimaad caafimaadka waa maslaxa caama oo khaasa looma xirin meel dabdamisa meel boolis istaago meel tawciya laga wacdiya dadka iyo waxa lamidkaa loogolya miyadaasaan ku joojinaynaa cashirka dambaan ka bilaabaynaa su-aalo badan baa yaallaa laygu yiri waxay leedahay jaamacad bay dhigataa uur labaatan maalmoodaa bay leedahay baa la yidhi jaamacadda inay ka hartana ma doonayso dawooyinka uurka baabiya ma isticmaali kartaa gabadha ahaa bishartayni laba shardi haddii la helo way isticmaali kartaa kow waa inay iyadiiyo ninkeedu raalli isugu yihiin oo ilmahan in la soo rido ay raalli ka wada yihiin wey sababtoo ah ilmahani waa xaq mushtaragahoo labaduba ay wada leeyihiin midig gaar go-aankoo lama keliyoobi karo shardiga labaadi waa inaanu boqol iyo labaatan beri gaadhin waayo boqol iyo labaatan beri haddii gaaro naftaa lagu afuufayaa xadiidkii ibnu mascuud ee saxiixa ku yiilay baana caddaynayo wuxuu ahaanayaa arbaciina yowma nudfatan uma yakuunu calaqatan mila dalika uma yakuunu mudqatan mila dalika uma yursalu ilayhi malakun uma yunfaku fiihi ruuxu baa lagu afuufayaa haddii uu xilligaa gaara waa naf aadamo oo goynteedu cidna go-aan kuma gaari karto ma banaana sidaas darteed inta ka horeysa laakiin naf la gooyey ma aha oo xilli naf aadamaa ma gaarin marka labadaa sharti haddii lali insha allahu dhib ma laha laakiin masaladu calaa khilaafin fiiha wey masalada labaad waxaa laysoo weydiiyey maalmahan insha allahu jumcada dambaan ka hadli doonaa tan maaha jumcada dambaan ka hadli doonaa hadii alla yihahdo su-aal igu soo badatay way iska yaraan doontaa baan lahaaye oo waxyaabahan marketing network ay yidhaahdaan ama taswiiqu shabaki ama alharami carabiga lagu yihaahdo ee alaabadan la suuq geenaye dad clientis iyo xubno iyo membershipka ken laleeyahay adna isdiiwaan geliyo fii yar iska bixi laleeyahay dadkii yimaada aday ku hoos imanayaan intaasaad keeni kartaa toddoba dabaqo sideed dabaqo sagaal dabaqo ko iyo toban saddex iyo toban baad soconaysaa oo hadda naga soo gashay guda iyo dibadba su-aalaheedu masaladaa faahfaahinteeda waan ka hadli doonaa laakiin warka murtidiisa waa xaaraan marintaas ma banaana dhammaan suuq geyntan ku saabsan xubin in laga noqdo markaad xubin noqotana dad xubnaha aada keento wixii iyagu ay keenaanna iyaga uu sii hoosgalo tusaale ahaan aan ka soo qaadna saddex qof baa lagu ogolyahay hadda adigu keligaa baad tahay saddex baad keentay saddexdii adiga afar baad tihiin saddexdii nin walba saddex baa loo ogolyahay saddex saddex ku dhufo waa sagaal iyo adigii toban baa darajada labaad tegaysaan tobankii sagaalka ninee hoose may saddexda sagaal iyo saddexdii dhexe labaiyo toban iyo adigii afar iyo toban baa tihiin sagaalkii dambaa min saddex keeniya oo toddobiiyo labaatan kalea kusoo kordhi toddobiiyo labaatankiibaa min saddex keeni waa saddex saddex haday ku socoto laba labo hadday ku socotana khadkaa umbaad mari qadiyadaasi waa camaliye ixtiyaal iyo khiyaamo iyo tuugo iyo dhacya booba wey ujeeddaduna herar badan bay soo martee alaabta maaha markii hore waxay mar jiri jirtay iyagoo kaarad ah mar labaad waxay jiri jirtay iyadoo education eh, datas ah alaab qalab waxbarasho ah mar iyadoo combyuters ay jiri jirtay hadda waxay jirtaa kow iyadoo dawaa way jirtaa waxay jirtaa iyadoo qalab electronic oo mobayla iyo telefono guri iyo kuwan foon foonnada lagu wada hadla iyo telefishinaa way jirtaa iyadoo habab telefoona bay jirtaa qaabo badan bay ku soo baxdaa laakiin waxaa kulmiya sistamkan la yidhaahda membershipka ee networka iyo shabakada isku xiran loo samaynayo ee ninku uu qodobada lacayo qadiyadani waxay ka soo bilaabatay kow maraykanka kambanigii bilaabay waxaa la dhihi jiray sky business baa la yidhaahdaa caalamku xafiisyo badan ku yeeshay kadib sharikadii kale ugu weyneeda jazii caalamulcarabi sharqul awsad ka jirtay waxaa la yidhahdaa business com sharikadaha inala jooga hadda waxaa ka mid a ah g l d iyo dicson iyo sharikado badan baa inala jooga mashruucani waa mashruuc musuq maasuq weeye walidaalika sharikadii maraykanka ugu mashhuursanayd sky business maraykanka waa la xihay haddaad websiteka wasaaradda maaliga ganacsiga maraykanka gashaanna dacwadda ku socota ee lagu eedaynayo inay dadweynihii iyo shacabkii riwaayadan jirin oo alaaba intay u dhigtay xoolahoodii dhacday bay ku eedaysan tahay oo qadiyad maxkamad baa ku socota websiteka wasaarad tijaara baad ka dhigi kartaan wasaaradda ganacsiga ee baakistaanna xilligay dacwadaasi wuxuu bilaabatay lixdii bishii juun laba kun iyo kowdii weeye wasaaradda maraykan markay dacwadaas bilaabanayso reboodkay soo saartay waxaa yaalla wasaaradda maaliyadda iyo ganacsiga ee bakistan oy kaga digayeen kambaniyada noocaasa waxaa jira ilaa dhowr iyo toban website oy niman aqoon-yahanina dhaqaalaha u sameeyeen inay kambaniyadan sharxaan qaabka dadka ay u dhacaan qaabka dadka ay u dhacaan sida false profit profit profits dot com iyo kuwa lamidka ah ninkay u baahan ilaa qayb iyo xoogaa iyo aga xayn kamida waa siin karaa websayada si uu u akriyo shabakadan waxay ku siini durba inaad taajiri karto haddii aad u fiirsato dadku ma eegaan waxani ma reality ma run baan soo abeen waxaa lagu leeyahay intaasoo dad labiyo toban bilood baad intaasoo dad hadaad ku keentay intaasoo xoolaad heli mararka qaarkood markay xisaabta sii wadaan labiyo tobanka bilood dadka keen lagu leeyahay baa ka badan bini aadamka inta bilyan ee dunida ku noolba suuragalba hal mashruucoo wadanka ka jira macmuurada sukaanta ka badan inaad keento haddayba dhammaantood kusoo xidhmaan inta ka badan xagiirka keeni dadku nambarka iyo figarka lacagtay helayaan bay eegayaane waxaan ma suuragalbaa ma egaan saa darteed kuleeshinka marka lasoo ururiyo khulaasada iyo murtida gabagabadu boqolkiiba dadka membariskaa lix baa faaida sagaashan iyo afarna way khasaaraan waxoogay dhalanteediya qiiq bay hiigsadaan qiiq ay hiigsanayeen marka dambana meel banaan bay fadhiistaan saas darteed wey waxaa wadamadan wasaaradahoodii maxkamad ula fulayaan dacwadii dadkii horteen ku gubtay ba xoolaha iyaga way dhamaysteen waxna ma hayna leh kow inaad khasaartana waxaad ku ogaan dadkaa keentay dadkay keeneen horta maba ogaan kartid inay wax gateenna ma ogaan kartid saas darteed waxaad helaysa intee keeni waa iyagu waxaad keentay waxbuu keenay waxbaad heshay inay ku dhahaan marka labaad laba arimood baan ku gebagabayn su-aasha inagu dheeraatay intaa ka badan ma doonayo mar baan ka hadli doonaaye dadka waxaa loogu sheekeeyaa alaab baan gadaynaa adna dilaal baa tahay labadaas labo xijira maah been wey waxaa la gadayaa alaab inay tahay alaabtu waa sawir iyo maxlal maxlal wey alaabtu dhab maaha dhowr arrimood baad ku garanaysaan waxaa la gadayaa alaab inaynan ahayn waxaad ku garan shirkadda waxaa ugu muhiimsan bal shirkadahan oo dhan websaytekooda gala waxa ugu muhiimsanay xeerarka u dejinaysa waa membershipka eh alaabta maaha markay taariikhdooda ka sheekeynayaan waxay horumarin iyo kharash geliyeenna waa sistamka network iyo shabakadan suuqgeynta u shaqaynayse xoolihii wixii laga ganacsanaya laftiisii ma aha wax macnaha kuma fadhiyo laakiin maadaama adduunka qawaaniintii galbeed iyo bariba ay diiday shabakadaha networka fiiga lagu qaadanayo baa alaab ganacsi maxla laga dhigayaa dilaalna ma tihido dilaalayda sistamka sharikadaha aan naqaano waxaa jira ukalaa u tawsiic la yidhaahdo wadanka waxbaa loo kala sameeyaa aaggaa ninkaasaa la siiya aaggaa ninkaasaa la siiya tan male waayo ujeeddadu alaabdan lagu soo balayngaraynayaba ma jirto marka labaad dilaal wax soo gadoo wax qaataa la arki jire dilaal si uu dilaal u noqdo lacag ku bixinaya xagee ka timid adugu inaad dilaal noqoto ood suuq geysa waxaa lagu ogol yahay keliya ood xaqa laguu sheegaya yeelan doontaa marka adigu member iyo xubin